bilowgii adduunyada beradankii bilowda iyo badin baafin kale lowdaa barbardhaaq iyo badin baafin kale lowdaa barnaamijka ciyaaraha duwarku ismaqal wanaagsan saaxiibada meel walba joogtaan waa sideedda maaji weeyaan sannadda labaatan saddex barnaamijka ciyaaraha doorkayeni saaxiibada waxaan idinkugu soo gudbin doonaa kulbadii shalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsea oo noqotay kooxdii ugu horeysay ingiriiska ah ee soo gudubta wareega lix iyo tobanka kana soo gudubta wareegaasi gaarta wareegaaside dhamaadka sidoo kale kooxda kubadda cagta bafika iyagana shan gool iyo hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta kalaaburuq labada kooxood ee usoo gudubtay wareega sideeda waa chelseaa weliba kooxda kubadda cagta banfika weyaan sidoo kale waxaynu eh, idin soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta ac milan iyo weliba kubadda cagta sports iyo caawa james leaga wareegi lix lugtiis labaad oo ciyaaraya kow iyo tobanka habeenimo sidoo kale kooxda kubadda cagta b e iyagana waxay booqan doonaan garoonka kooxda kubadda cagta bayer munich kow iyo tobanka habeenimo misi iyo weliba kubadda cagta bayer munich ayaa iswajahaya wax walbo kulanka ku saabsan aynu eegi doonaa sidoo kale saaxiibada wararka soo kaliibsiga ayaana ka marnay soo dhawaada aynu ku bilaabno koox kubadda cagta jelsia jelsia gool muhiim ayay gaartay ciyaartii xalay ahayd ka dhacday garoonka stafo bridge chelsea waxaan ognahay in xaalada eh, aynu ku bilaabno koox kubadda cagta jelsia jelsia gool muhiim ayay gaartay ciyaartii xalay ahayd ka dhacday garoonka stafo bridge chelsea waxaan ognahay in xaalad adag ay haysatay xil ciyaareedkan markaynu eegno Eh, markaynu eegno kaalinta tobanaad horyaalka bermeliga ay ku jiraan sidoo kaleeto xilli ciyaareedkan waxaa weeyaan in eh, dabcan tartankii karawkaabkii efekaabkii laga reebay sanadkan marka rajadoodii ugu fiicna waxay ahayd in james liiga meel fiican ay ka gaaraan ugu dambeyntii xalay wareegga sididhamaadka ay tiigsadeen waxaynu noqdeen kooxdii ugu horeysay ingiriiska ah xilli ciyaareedkan wareegga sididhamaadka tiigsata kana gudubta wareegga lixitobanka haddaba ciyaartan haddiian usoo laabano waxay ahayd ciyaar xiisi badan burshiyo doodmood iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea burshiyo doodmood kulankii hore waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta chelsea hal gool iyo waxba iyadoona marka kooxda kubadda cagta burshiyo doodmood la saadaalinayay in wareega sideedhamaadka ay soo gaari karayeen laakiin burshiyo doodmood markii ay soo booqanayaan ee dabcan gudaha wadanka ingiriiska ee shantii kulan ugu dambeysay ama lixdii kulan ugu dambeysay shan ka mid ah ayaa la garaacaya marka inta badan waxaa leeyahay arsenal ayaa ugu dambeysay in ay garaacaan ama hoomkooda markii la eego aana ahayd markii ugu dambeysay kooxda ingiriisa ee eh, haddana burushii dutmod ay hoomkooda ay ku garaacdo marka xalay ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta chelsea ayaa guul gaartay iyadoona garham boter hadda xaaladda ay tahay mid degan maadaama eh, markaynu eegno toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa la saadaalinayay in garham boter la ceerinayo oo waxaa loo qabtay kulankii leeds united iyo weliba kulankii kooxda kubadda cagta burushii dutmod ee xalay laakiin ugu dambeyntii graham botter guul ayuu gaaray todi bohli aad iyo aad ayuu u faraxsan yahay taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea way qanacsan yihiin maadaama guul muhiima ay ka gaareen kooxda kubadda cagta burushiyo dortmund kulankan haddeen usoo laabano sterlin oo qudhiisa ahaa mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta chelsea lana saadaalinayay in kulankan wax badan ka bedelayo ayaa gool kuwaad bilaabay afartaniyo daqiiqo garham boter hore waxa uu sheegay in starlin uu markaa dabcan yahay ninka ugu khatarta badan markii la eego james leaga maadaama ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea ay badiya yihiin kuwa da sida joe falakis ninka la yirahdo kay havertis ilaa iyo kale james iyo fernando marka ninka la fernandes marka slin ayaa ugu fiican markaa rikoor fiican heysta ninka labaad yahay ninka ugu khatarta badan ingiriiska markii la eego james liga marka raxiim sterlin ayaa goolka kuwaad furay oo inkastoo eh, dabcan gool eh, qeybta hore ciyaarta markaynu eegno bilowgaba uu cunay laakiin afartan iyo daqiiqo gool uu markaa dabcan cajiib ah ayuu ka dhaliy kooxda kubadda cagta burshiyo doodmude sterlin ayaa bilaabay qeybta hore ciyaarta afartan iyo saddex daqiiqo ciyaarta markay marisay kadibna ciyaarta qaybta hore waxay ku dhamaatay hal gool iyo waxba oo ay kooxda kubadda cagta buluus ku hogaaminaysay dortmod oo hal gool hore usoo wadatay chelsea markaa qaybta hore dhalisay marka ciyaarta waxay ahayd qaybta hore ciyaarta hal gool iyo hal gool kay ninka rigoorada ee eh, dabcan bedelay gorgino ayaa eh, goolkulaad eh, dabcan helay kadibna kay havertz ayaa kan koowaad laga badbaadiyey oo dabcan ciyaartooyda ama ninka golhaya oo ah kubadda cagta burusiya dortmod ayaa qaladaad sameeyey laakiin kayamarti waa uu ka celiyey ma waa uu ku celiyay goolkulaadka kadibna konton saddex daqiiqo goolkaas ayuu dhaliyey oo aada u qurux badnaa marka sidaa ayay ciyaarta kusoo dhamaatay chelseaa oo qeybta dambe ciyaarta ee dabcan difaacooda waa kuwo isfahansan waxaa aad iyaad loo amaanaya ciyaartooyda kooxda kubadda cagta sida ninka la fofana iyo weliba kokorela kokorela wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan xalay ninkii ciyaarta man of the match kala siiyey ayuu ahaa ninka la mike cucurella cucurella taageerasha koox kubadda cagta chelsea way nacbanyihin lakiin xalay waxay dareemeen in cucurella uu yahay nin wanaagsan oo aad u khatar badan sidoo kale xalay waxay aad iyo aad u ammaanayeen kabtanka kooxda kubadda cagta chelsea ee xalay ahaa ninka yidhahdo matio covsig oo isagana ahaa nin ingolo kante markaasi bedelay aad iyo aad u khatar badnaa sidoo kale inzo fernandes qudhiisii aad iyo aad ayaa loo ammaanaya waxaa leeyay ninkan waa nin aad u khatar badan xalay waxa uu jab kashtaya leeyahay ninka muddooyinkii ugu dambeysayba kooxa waaweynka ay doonayeen sida real madrid barcelona iyo waliba kooxda kubadda cagta chelsea xataa ninka lahahd jodi bilgham ayaa xalay jabka uu gashtay leeyahay ninka lahahdo enzo fernandes sidoo kale james ibejilwal mar weliba chelsea haddaad ku aragto labadan ciyaartooy sida james ibejilwal waa kuwa inaba aanan aad u khatar badan weeyaan marka rajadu way jirtaa haddiiba james benjilwal aad haysato Eh, sidoo kale covtjit uu sii joogo inzo fernandes ilaa iyo xidigaha sida kay havertz oo kale marka jelsiya eh, runantii niyaddooda aad iyo aad ay qanacsan tahay kadib markii ay kasoo gudbeen wareegi lixi tobanka gaareen wareegga sidhamaadka haddaba tobabaraha koxda kubadda agta blues ninka yihahdo garahan botter ayaa ciyaartan ka hadlay waxa uu shaac ka qaaday in ay u ahayd habeen qiimo badan wuxuu leeyahay caawa kaleeto waa habeen qiimo badan runaantii waxaan nahay koox markaasi dabcan dadaalaysa marka dadaalkeenna ayaa ah in aynu halkan sideedaynu gaarno marka ugu dambeyntii taageerashka kubadda cagta chelseaa hadda waxay dareemayaan in graham botter uu sii laylin doono kooxda kubadda cagta the blues marka ninkan ayaa noqday ninkii laba taariikhda ingiriis ah ee shan kulan ee james leaga badiya marka ninkan marka wareegii sideed ayuu soo gaaray marka chelsea waxyaabu waxaa jira oo ay markaasi dabcan caan ku tahay tusaalahaan kale in ay kambaaga ay samayso wareega lixi tobanka waxaynu xusuusanaa labada kun markii ugu horreysay taariikhda chelsea ku guuleysanayeen kooxda kubadda cagta napoli ayaa garoonkooda saddex iyo hal kusoo garaacday kadibna waxay yimaadeen garoonka stafford bridge oo kooxda kubadda cagta chelsea iyo afar gool iyo hal ku garaacday marka inta badan chelsea waa lagu yaqaanaa kulamada ceenkan oo kale ah in markaasi kambaagya cajiib ah ay sameynayaan haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta brushio dortmond waxaa laleeyahay in eh, dabcan ma dhicin ayaa leeyahay in kulanka waa dadiya badiyaan kan kaleetana eh, dabcan ay badiyaan yani homia way kooxda u maraan markii la marka muddo ayaa ugu dambeysay xalina jelsea waxay ka mid noqotay kooxaha kambaagyada ugu badan sameysay sida kooxda kubadda cagta real madrid barcelona iyo weliba yuventus inta badan kooxahaasi waxay caan ku yihiin lugta koowaad haddii laga soo badiyo lugta labaad badi way badin jireen marka xalayna kooxda kubadda cagta jelsea ayaa sidaa sameysay eh, markaynu eegno ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea sida goolhayaha koxda kubadda cagta chelsea ninka tirada kebaris balaga ayaa xalay noqday nin aada u khatar badan oo wuxuu jabiyeray koorkii tubad kartowa oo dabcan kalinshiidyo badan uu sameeyey marka qudhiisii aada iyad ayaa loo hambalyanaya maadaama wax fiican uu sameeyey sidoo kaletana taageerasha koxda kubadda cagta chelsea waxay isleeyihiin maxay tahay sababta graham botter uu ku haysto ciyaaryahaanka la yidhaahdo maqaylo mutrigi mutrigi waxaanu ognahay in boqol milyan laga soo bixiyey wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta jelsiya kuwa ugu qaalisan laakiin wuxuu leeyahay graham botter wax walba waxay waqti marka waqtigiisii ayaa la arki doonaa ayuu leeyahay tobabarahan kooxda kubadda cagta jelsiya marka eh, markaynu eegno bishan toddobiy tobanka maaj ayaa la sameyn doonaa wareega sideedhamaadka iskuwaadkiisa marka chelsea waynu arki doonaa haddii ay ku beegmi karto iyo haddii kale kooxaha kale marka laakiin waxaa chelsea ay tahay koox markaasi aada u khatar badan hadii chelsea aad aragto in horyaalka ku wareersan tahay kaalmaha ugu dambeeya horyaalka ku jirto sida sideedaad tobanaad marka chelsea caan ayaa ku tahayba in markaasi dabcan james leaga guuleysto kale wanu arki doonaa eh, xil ciyaareedkii labada kun kob labaatanki labaatankii xaaladeeda horyaalka maysan sahlaneen james league ay ku guuleysatay labada kun sidoo kale xaaladeeda maysan sahlaneen jaambiyihii ugu horreysay ku guuleyseen waxaynu arki doonaa sanadkana sidoo kale chelsea tababare markaynu eegno xil ciyaareed marka uu yani tusaalaaan kale thomas tuqil oo kale xilli ciyaareed isagoo markaasi wadayaa la ceeriyey kadibna granboter ayaa la keenay marka chelsea waa lagu yaqaan macalin cusub inuu james league uu meel fiican uu gaarsiiyo haddii uu ka xumaado xataa horyaalka premier leaga waayaha dhanka kaleta haddiin ogna kooxda kubadda cagta benfica ayaa xil ciyaareedka laga yaaban yahay kooxda reer bortuqiiska benfica ayaa ah kooxda wareega sideedhamaadka gaartay iyagoo markaasi xaragoonaya iyagoo aad iyaad u khatar badan iyagoo geesiyaal ah, waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagtay kalabruuq toddoba gool iyo hal markii la isku dadaro labada kulanba hoom iyo aweegaba markii la eego marka xalay shan gool ayayna ku badiyeen iyagoo markaasi dabcan aad iyaad u wacdireeyey waxaa markaasi aad iyaad loo ammaanaya ciyaartooyda kooxda kubadda cagta benfica sida ciyaaryahaanka layidhaahdo ramos waa nin sidoo kale rafa zilva ayaa la amaanaya oo ciyaartooyda aad u khatar badan sidoo kale ninka layhahdo jow mario iyo weliba ciyaartooyda aadku khatarta badan ayaa la ammaanayaa sida daafaca kooxda kubadda cagta benfica haddana ay doondoonayaan kooxda kubadda cagta real madrid iyo kooxo oo waaweyn ninka la yidhaahdo ee eh, silva ayaa markaasi leeyahay ninkan waa nin aada u khatar badan weeyaan waa antonio silva weeyaan waa wiil da dhashay soddonkii oktoobar labada kun iyo jir weeyaan ilaa labaatan sana jir weeyaan marka wiilkan waa ciyaartooyda xalay aad i aad u wacdaray marka kooxda kubadda cagta benfica oo ka dhisan bortuqiiska iyo waliba kooxda kubadda cagta jelsia oo ingiriiska ah ayaa waxay noqdeen labada kooxood ee u soo baxay wareega sideedhamaadka ama wareega kuwatar finaalaha sanadkan champions leaga marka waynu arki doonaa haddii eh, dabcan eh, iskuwaad fiican ay heli doonaan ama iskudhac fiican marka waa ka dhanka kaletana dinu egno waxaa jira eh, caawa ciyaaro xiise badan kooxda kubadda cagta the blues way badiyeen banfika way badiyeen caawana ah, waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta b h e ay usoo doonto wareegga sidedhamaadka sidoo kale kooxda kubadda cagta bayer munigna waynu arki doonaa haddii ay usoo bixi doonto wareegga sidedhamaadka ac milan iyo sports wada ciyaaraya haddii aynu ku bilaabno ama aynu eegno kulanka b h kooxda kubadda cagta bayer munig eh, dabcan kooxda kubadda cagta bayer munig caawa markaynu eegno waxay ku ciyaarayaan garoonkooda alyanza arena waana garoon innabaanan caadi ahayn weeyaan waxaa iswajahaya tababaraha jarmalka ah ee bayer munig hagaya ninka yirahdo julian noglesman iyo weliba christoph galter ayaa markaas wajahaya sidoo kale kooxda kubadda cagta b s g iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer munig waxay yihiin kuwo aada u khatar badan xilciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta ee dabcan bayer munig waxaynu xasuusan doonaa kulankii xiisaha badnaa labada kun iyo kow iyo labaatankii markaasi ah, waa laba kun sagaal iyo tobankii labaatankii weeyaan waxa ay ahayd saddex labaatankii agosto finaalkii kooxda cagta bayan munij ee ku guuleysanaysay oo ciyaaryahanka irada commanu dheli marka labadan kooxood waa laba kooxood markaasi aad iyo aad isku yaqaana marka kooxda cagta b g markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda inta badan waa lagu garaaca oo kooxda kubadda cagta bayer ayaa garaacda haddii kooxda cagta b g kulankan aweyga inta badan ay yihiin inta badan way badiyaan waa sababta caawa loo saadaalinaya kooxda kubadda cagta b a g ay soo bixi karayaan laakiin bayer munig waa koox inbaarin caadi ah weeyaan kooxda kubadda cagta bayer munig waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhayo sama dilakt iyo weliba ninka yihahdo abumakan iyo weliba ciyaaryahanka yihahdo davis sidoo kaleeto karoska kimij coman saney jamaal musalla iyo jabo motin ayay ku ciyaari karayaan shaxdooda weeyaan halka noya iyo weliba lucas hernandes bafad ay ka maqan yihiin kooxda kubadda cagta ee bayer munich neymar ayaa kuwaan ka maqan oo markaynu eegno sidoo kaleeto ciyaaryahaanka difaaca dhexe kibabe ayaa ka maqan laakiin koox kubadda cagta ee b s g waxay ku ciyaari karayaan imbabe imizi nuno mendes ashraf xakimi fatina ferati fabian marquino sergio ramos barera iyo weliba golahaya donaruma ayay ku ciyaari karaan haddaba kulankan waa kulan xiiso badan weeyaan waynu arki doonaa ciddii usoo gudubta wareega xiga ee lix iyo tobanka ee sideeda weyaan oo lix iyo tobanka cidii ka gudubta hadda koox kubadda cagta bayer munij ayaa haysata natiijo fiican oo hal gool ay ku hogaaminayaan haddaba misi iyo weliba kooxda kubadda cagta bayer munij waxaa ka dhexeeya cilaaqaad aada xun waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta ee barcelona xilligii uu joogay in sideed gool lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo la garaacay oo bayer munij ee garaacday marka inta badan marka miisi sidoo kaleet waxaynu ognahay in hadda ka hor uu bahadilay ciyaaryahanadii kooxda kubadda cagta bayr munich sida ninka jobo motin oo difaaci ahaa markaa oo ninkan mustaqbalka loogu ciyaaray kooxda cagta bayr munich xilligaa ka tirsana marka bayr munich iyo miisi cilaaqaad aad iyo xun ayaa ka dhexeeya caawana way iska hor imaan doonaan waa kulan xiiso badan weeyaan wuxuu noqon doonaa kulankan caawa kuwo markaasi dabcan aan la saadaalin karin cidda soo baxaysa koox kubadda cagta b e ayaa hal gool lagu leeyahay bayer munigna iyadana hal gool ayay leedahay marka eh, kulankii ugu dambeysana hal gool ayay ku badiyeen kooxda kubadda cagta eh, bayer munig ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta b h g e, ciyaaryahaanka hadda u ciyaara coman eh, ayaa goolka markaasi guusha ka dhaliyay afariyo tobankii bishii hore ee sanadkan aynu ku guda jirno labada kun caadiyan markii aynu eegno toddoba jeer ayay badaysa kooxda kubadda cagta bayer munig sidoo kale kulankan lix jeer ayay badisay kooxda kubadda cagta b g kulankan waa kulan inta badan aan barbadhac ku dhamaanin markii aad aragto kooxda kubadda cagta b g kooxda kubadda cagta bayr munij kulankan badi barbadhac kuma dhammaadaba inta badan waa la kala badiyaa dhanka kaleetana haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta ac milan iyo kooxda kubadda cagta sporis ayaa ishaya caawa garoonka tottenham hosba stadium ayuu kulankan ka dhacayaa waxaan isahaya laba tababare oo talyaani ah marka talyaani macalimiin talyaani ayaa iswajahaya antoni cont iyo weliba ninka yihahdo stephen boli ayaa markaa iswajahaya caawa kuwii tobanka habeennimo kooxda kubadda cagta ee ec milan oo ah kooxda ee labaad ee ugu khatarta badan james league inkastoo muddo ugu dambeysay inay ku guuleystaan laakiin ac e milan waxay ka mid tahay kooxa ugu badan taariikhda ku guuleystay ee horyaalnimada ee qaaradda yurube caawa markii ay soo booqanayaan koox kubadda cagta ac milan ac milan markii kooxaha ingiriiska ay booqanayaan garoonkooda inta badan waxaa leeyahay boqolkiiba siddeetan waa la garaaca waa sababta caawa la saadaalinaya kooxda kubadda cagta tottenham hoosba ay soo bixi karayaan wareega xiga ama ay usoo bixi karayaan wareega xiga ee uefa ee champions league inkastoo kooxda kubadda cagta ac milan ay haysato hal gool waxba ac milan hadaynu ka hormarno markii ugu dambeysay ee garoonkan ay soo booqanayeen waxay ahayd markii aanu eegno labada kun markaasi oo uefa james leaga ay ciyaarayeen wareega lix iyo tobanka markaynu eegno waxay ahayd sagaalkii maaj labada kun markaa oo wareega lix iyo kubadda cagta sports ayaa hal gool iyo waxba ay kaga gudubtay wareega lix iyo markaasina kubadda cagta ac milan waxay u ahayd xili markaasi aad u xun xilligaasina waxaa macalin u ahaa macalinkii la oran jiray ama macalinka ee eh, hadda iminkan baad ku khatarta badan masimiliano alegri ayaa xiligaasi macalin u ahaa marka ciyaartooda sida ibrahimovij iyo bato iyo ninkii la odhan jiray botin iyo ninkii la odhan jiray sidrof iyo ciyaartooydii khatarta badnaa ayaa markaa ka hor imaaday kooxda kubadda cagta spors xiligaas kootobankii kooxda kubadda cagta eh, sporisna xiligaasi ciyaartooy aada u khatar badan ayay haysteen sida ciyaaryahaanka hadda ka wacdareynaya kooxda kubadda cagta real madrid ninka layhahdo luka mudrig sidoo kaleet william gallas ayaa kamid ah ciyaartoodii xiligaasi ka hor imaaday koox kubadda cagtay ac milan waa sanadkii labada kun koiyo tobankii weyaan markaas ayaa ugu dambeysay inay halka ay soo booqdaan ac milan ciyaartooda muhiimka ah sida ciyaaryahanka yihahdo olivie jerod rabij iyo ciyaartooyda sida misias t hernandes toneli ee tumori iyo ciyaartooyda aad ku khatarta badan ayaa markaasi dabcan jooga kulankan halka kooxda kubada cagta ee markaynu egno sportsna ninka layirahdo harrikin ayaa ninka ugu khatarta badan honminson kulankan wuxuu leeyahay waa mid ka mid ah kulankeenii ugu xiisaha badnaa sanadkan marka wuxuu leeyahay sanadkan kulankan ayaa ah midkeena noogu xisaab badan ciyaartooyda sida kolofiski oo garanaya kooxda kubadda cagta ec milan ayaa ka hor imaanaya marka hogo loris iyo dea iyo bentacor bensuma ayaa ka maqan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee eh, tottenham hosba marka waynu arki doona kulankan hadii ay badin karayaan kooxda kubadda cagta sporis e xalay kooxihii ee eh, hoomkooda ku ciyaarayay way badiyeen sida kooxda kubadda cagta benfica iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea caawna waynu arki doonaa sporis garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta c milan halka kooxda kubadda cagta byr munigna ay garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta ee b h markaynu arki doonaa ciyaaraha caawa qofkii soo bixi doona ama eh, naadigii soo bixi doonta ama ac milan ama b ama byr munig ama kooxda kubadda cagta sporis dhanka laadinoogno halyeygii hore kooxda kubadda cagta manchester united ninka layihahdo rio ferdinand ayaa qiimeyn ku sameeyey kadib chelsea in ay markaa eh, dabcan sanadkan ay meel fiican ka gaari karayaan james leaga maadaama uu soo gudbeen wareegeysay dhamaadka chelsea ayaa staffo bridge eh dabcan waxa ay ku garaacday kooxda kubadda cagtay burushiyo dortmund oo marti u iyagoo markaa labo iyo waxba ku gaaray wareega sideedamaadka uefa champions leaga blues ayaa sidoo kale toddobaadkan dabcan waxay ahaayeen toddobaad labo guul ay gaareen lidis oo ay garoonkooda ku garaacaan iyo weliba kooxda kubadda cagtay burushiyo dortmund ferdinand ayaa dabcan la hadlay dabcan mid kamid a ah wargeysyada ciyaaraha kafaalooda wuxuu leeyahay taageerayaasha waxay yihiin kuwa aad iyo aad u khatar badan markii markay joogaan garoonka stafo bridge waxayna xalay soo bandhigeen koox kubadda cagta jelsia wax ay jeclaysan karayaan taageerayaasha waxaa jira waqtiyo eh, xilli ciyaareedka ah oo kalsoonida eesolaabashada ku saabsan guushani waxbay ugu dhigan tahay uu leeyahay ee kooxda kubadda cagteeda buluus dhinaca kale ree ferdinand ayaa sheegay in chelsea xataa loo dhaweyn karin ama loo dhawaan karin liiska kooxaha ugu cadcad xanashada james leaga balse ay tahay in ay dabcan ay wax sameyn karaan yani wuxuu leeyahay kama mid ahaa kooxda kubada cagta chelsea wuxuu leeyahay xataa kama mid aha kooxaha loo saadaalinayo marka ninkan rio ferdinand wuxuu leeyahay chelsea kuma guuleysan karayaan uefa champions league kole waynu arki doonaa haddii rio iyo weliba chelsea kole way saxayaan dhan kaletana ninka la thomas muller oo caawa wajahaya kulan muhiim ah caawa wuxuu ka imaan doonaa kooxda kubada cagta b wariyahanka xukubadda cagta byrmurg ninka lihahdo thomas muder ayaa shaaca ka qaaday qaabka ay ugu taxadari lahaayeen halista daayarka ah ninka layihahdo kelian impape payer ayaa caawa alianza arena ee ku qaabilaysa dhigeeda kooxda kubadda cagta b h lugta labaad ee wareegii lix tobanka uefa james leaga lugtii hore hal gooli waxba ayaa lagu soo garaacay kooxda kubadda cagta b g ugu horeen muller oo ka hadlayay guulihii uu sanadihii ugu dambeeyey kasoo gaaray renal misi iyo weliba harikoorka cajiibka ah uu haysto kulamada markaynu eegno uu ciyaaray wuxuu leey thomas dabciyan waa ogahay uu leeyahay xogta kulamada aan miisi ka hortagay ka hor kulan oo kale waxyaabahaasi markasta waxa aan ka hadlaa waxaa jiro kulamo ay ka mid tahay guushii weyneed ee sideedii labada ee barcelona balse midda semifinaalka toddobadii waxba ayaa ka muhiimsaneyd ayuu leeyahay laakiin taasi waxay ahayd eh, toban sano ka hor xogtu waa hore ayuu leeyahay waa kulan markaasi cusub waa kulan muhiima ah. caawa dhinaca kale mar la weydiiyay xidiga uu jecel yahay baris ayuu u sifeeyey kilinimbabe isagoo markaasi dhinaca kale xusay in qorshaha ay u dejiyeen qaabka lagu celin lahaa ninka yihahdo kilinimbabe wuxuu leeyahay waa keliyan xidigaha ugu khatarta badan ka xogubadda cagta b wuxuu leeyahay dunida oo dhan ayaa kulankan daawanaysa balse haddii eh, qorshahanuu yahay waa inaynu celinayuu leeyahay kelin imbabe sida kulankii hore marka kulankii hore ninkaa dhaawac ayuu eh, dabcan qeybta hore aan loo soo gelin laakiin hadda fid ayuu u yahay kulankan waana lagu soo bilaabi doonaa marka misi iyo weliba kelin imbabe waxay noqon doonaan kuwo markaasi guuleysta ah haddii ay caawa cagta byr munige haryada ugu weyn kooxda kubada cagta anirada eh, kooxda kubada cagta v g sanadkan waa inay ku guuleystaan haddii sanadkan ay ku guuleystaan kooxda kubada cagta v g iyo waliba ninka layrado clin imbabe ayaa macquul tahay inay sii joogaan laakiin hadii kooxda kubada cagta v g aysan ku guuleysan james leaga waxaa laleeyahay clin imbabe waxuu qaban doonaa kooxda kubada cagta real madrid riyadiisa ugu weyn waxay tahay inuu mar un ku guuleysto halka linal misi isagana dabcan dhanka iyo melaska uu aadi karayo haddii xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee p s g meel fiican ka gaarin dhanka iyo waliba champions leaga dhanka kaleetana hadii nu eegnana koxda kubadda cagta real madrid ayaa aad iyo aad u dandaneyneysa saxiix xidiga layihahdo judy bilgham kooxda real madrid ayaa u mid tallaabo hor u qaaday dhinaca Eh, markaynu eegno burushiyo duudmood ciyaaryahaankan waxay ka doonayaan eh, dabcan inay soo iibsadaan judi beligaham weeyaan duudmood ayaa xalay eh, marti ahayd gegada staffo bridge oo ay chelsea ay kula ciyaaraysay wareega lix iyo tobanka marka sida laga soo xigtay wargeyska layihahdo ford mersato biligham ee wakiilkiisa weliba aabaha judi billigham ayaa xalay magaalada london kula qaatay kulan markaynu eegno waxaa wada hadlayay real madrid iyo weliba kooxda kubada cagti burishiyo doodmode markalos balancos way ka go-an tahay inay xilli ciyaareedkan markiiba dhammaado ay gacanta ku dhigaan mid kamid mid ah xidigahan waxaa markaa la rajeynayaa inuu ku biiro sida kooxda kubada cagti real madrid liverpool iyo manchester marka ninkan waxaa leeyahay judi billingham haddii uu ku biir waayo real madrid waxaa macquul tahay liverpool inay soo qaataan maadaama kooxda kubadda cagta liverpool ay aad iyo aada u dandaneynayaan ciyaaryahan qadaxa sida ninka la yhahdo judi billingham oo kale saabsan ah kooxda kubadda cagta bayer munich iyo weliba ciyaaryahaanka ninka joe cancelo oo ah, hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta bayer munich eh, caselo oo ka soo socday kooxda kubadda cagta manchesity ayaa caawa la saadaalinaya in kursiga keedka uu fadhiisan doono marka waxaana laga doorbidayaa ciyaaryahaan daayar ah ee lagu magacaabo stansig waxaa la filayaa inuu saddexda difaac dhexe uu markaa ka noqdo marka abamakana iyo ninkara delakt ayaa kamid ah xidigahaasi kanselo caawa waxaa la rajeynaya in kursigeedka la dhigo halka b dhinaceeda waxaa dhaawac ka qaba xidigo muhiima ah oo ay kamid yihiin sida ninka layirahdo minemer ninkara kimbabe ashraf xakimi ayaa shaki la gelinaya laakiin reneto sanchez qudhiisa xataa shaki la gelinaya markii aynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo byrmunig ninka layihaahdo julian noglisman ayaa la filayaa inuu shaxdiisu bedeli doono wuxuu ku ciyaari karayaa saddex afar labo hal sidoo kale waryahaanka reer senegal sedumane oo dhaawac kasoo laatay ayaa kursiga keedka soo fadhiisan doona caawa markaynu eegno waayaha saaxibada waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door k nn markan waxaynu siin doonaa doorka dhegeystayaasha iminka barnaamijka ka qayb qaadanaya iyadoona aynu falaqeyn doono kulmadii xalay la ciyaaray chelsea oo kale wareega sideed oo soo gudubtay sidoo kale kooxda kubadda cagta byr munich iyo weliba kooxda kubadda cagta b iyo caws milan iyo weliba kooxda kubadda cagta sporis ayaynu eegi doonaa oo saaxiibada fariimaha inoo soo diraya iyo kuwa leelanka idaacadda kulmiye soo wacaya ugu badan ayaynu siin doonaa inta barnaamijka uu ka dhiman dhanka kaletana haddii aynu eegno dabcan taageeryaasha kooxda kubadda cagta chelsea waxa ay markaa iminkan ay aada u umaanayaan mid kamid a ah xidigaha ugu muhiimsan hadaba xalay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea waxay ahaayeen kuwa aad u khatar badan ninka waxaa jira waqtiyo dabcan ay nacayeen ciyaaryahaanka la yidhaahdo corella laakiin xalay wuxuu soo bandhigay bandhig inawaanan caadi ahayn marka taageeryaasha waxay leeyihiin bandhigiisii ugu fiicnaa blues ayuu xalay soo bandhigay marka qaarkoodna waxay leeyihiin aleleh kureela mar waliba hadduu sidan u ciyaari lahaa saacadan chelsea wax badan ayaa u hagaagi lahaa ay leeyihiin ninkan lixdan milyan ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta brighton marka benjilwell iyo wesle fofana iyo wilqaalido kulabali iyo ninkan eh, ku kureela ayaa ahaa xalay kuwa aadka u acdireeyay difaacooda waayaa saaxiibada aynu eegeynaa markan eh, ugu hore barnaamijka waxaynu siin doonaa aad iyo aad adiga qaaliga axmed cali adeeg niqanka inta iga dhegeysanaysa idaacadda kulmiye waxaan leeyahay door wanaagsan aad iyo saaxib sar door wanaagsanow waa aandhowahay walaalkayga qaaliga cabdirasiid mar kale waan ku mahadcelinaa waa taageerihii weynaa jalsi cabdilaahi xamdeex degmada hil ah waayahay aad iyo aad xalay wareega sideed dhabaadka ayaa usoo gudubteen guul muhiim ayaa gaarteen maxay idin kaaga dhigan taha mid cabdirasiid wartala xalis waxaway jaceliya isku waa nahay laakiin hadii aad i dalata ciyaartooydii markii loo baahnan wuu sameeyey wuu dhistay laakiin waxaa ka maqan isaga laba shax inuu samaysto oo kulana uu maarata shax ku ciyaaro kula kalena uu shax ku ciyaaro lakin hadda xataa wuxuu maarata toosinlaya cabdifiyu bedelkii toosinlaya xataa bedelka aad iyo aad bedelka qaldan bedelka qaldan ha marka macalinka dhibaatada waxa wey kooxda dhibaatada waxa u keenaysa oo bedelka macalinka hadduu bedelka iska qaldo waa adoogataa i walba ciyaaryaha walba ugu fiican duniya suubkaas waxta oo laakiin bedelkaas oo iska qaldo waa u noqonaysaa markaas dhibaataan dhaawac marka waa si isu aad iyo aad marka cabdishiid saax macaan waxaan leeyahay kule korsare kulankaasi taxay darkiisa idin leeyahay awoodkiisa badan inuu ku dafaaciy haddana waxaan rajeynaya kule inay ku aadi doonta lakin waxaan rajadiin leeyahay hadda cabdishiid u rajeynaya kule iskuwadla samayn doona marka jesi iyo marxiliis ku xigil islaadiisu marka rajayna bayar munich inay cawdo dib u dhacdo bayar munich ay hayso b s g kaas ay kusoo baxda rajayna sababtoo b s g oo jesi ka dhici kartaa laakiin bayar munich waa jabhad duulas waa macnaha hitler <laughs> duula waa hitlerna kama jirto maahan aad iyo aad marka markaas waxaan rajaynaa dhammaan taageerada marka kulamada kulamada cawdo la ciyaari doona in marka b s g sadex doonta bayar munich laga badan doono culamada kale markawariyaalka kulamada aqday waxaa maxaladina guula wardiina dhammaan xagga xidariyo farsameeqaanka ciidamada ay ugu wanaagsan waayahay kaga mahadcelinaya saaxiibada kale ayaynu eegeynaa barnaamijka qayb qaadanaya dabcan anisa waxay leedahay waxaan taageeraha kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaan rajeynayaa toddobaadka soo socday in markaas aynu guuleysan doono sideeda aynu aadi doono laakiin caawa waxaan guul saadaalinayaa leedahay waxaan rajeynayna guuleystaan kooxda kubadda cagtay b g goolka ugu horeeyana waxaa dhalin doona ay leedahay nantan ninka lionel missy marka waa ka saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka qaadanaya balse dhow ku salaamad cabdishid eh, adig iyo farsamada isku sameynta caalamiga kulmiyo weliba qaybta sportska dhamaantin waxaa ilahay maalin wanaagsan udingariga warashka iyo waxleed aad iyo aad maxdi barnamijka la soctaa se dhow maasantaad aniga maadaama shalay aan ii dersi waa laga badaya runtii ma filihinin inay bulshada soo bixi karto aad marka waxaa is leeyahay garan boter markii la yiri laba kun jaarishka labada kun inuu gudiyo weliba cleansheet uu sameeyey sababta waxaa la soconaa laftar inuu kasoo gudiyo xana laga gooliyo inuu ku badiyey marka dersi qaybtii hore way ciyaartay runtii bulshada ka fiicneed qaybta magala soo laabtana gooleed shay eedalisay kabacdina wixii ka dambeeyey dilsi runtii waxyaabihii lagu yaqiinay qaabkaas ay furasaysameed waana soo baxday marka aad iyo aad aad iyo aad waxa waa difaaca difaaca qof koox oo daafac ku dhisa marka aad iyo aad aad qofar waxaas leeyahay runtii kulamo soo socda ma huba laakiin xalay runtii maadaama kooxdii ugu horreeyey naqatadilsi weliba zaad usoo boogto weliba ma jireen sababtoo inta badan iska dhibaatadaeeda danaxaray inay kooxdii ugu horeysay usoo baxda wareegiseed elqat runtii booster runtii waxyaaba lagu amaanaya kamid tahay weliba runtii nashko aan dhali ah ka tabuqaad falsafada u ciyaar sababtoo kukuleera iyo ben jilwal labadaas oo iskor saara oo iskor saara raas james iyo fafana marka weli waxaas leeyahay macalin runtii qabiira walow koox badan ciyaartooy badan ee u joogto hmm. dadka xataa waxyaabaha ku dhea waxaa kamid ah ciddiga ku fadhiya runtii inuu dheysiyo eh, sababtoo ah, eh inta badan saxaafadda ingiriiska eh, marka xidig qaaliga uu ku ciyaaray waa runtii mararka qaar aa ah u cilmaama doonso gelisaa marka runtii taageerada dilisan balyaa leehay waa ku fogeya kulanka caawana eh, b s g iyo runtii baarmada ciyaar doono waxaan la soconaa hal gool inay leedahay runtii oo oo ay dhalisay kooxda baarmunig walow caawa runtii laleeyahy neymar ma ciyaari doono runtii dhaawac uu ku sheegi doona laata caawa waxaa isleeyahay eh, b s soo laaba kartaa aniga weliba u fiiriyay heesa arena lagu ciyaarayo haddana waxaa qabaa runtii saagaasheeda laba gool iyo b ku been doonto baari murin waa laga been doona marka macalimu intaasaa ku adkeeya waayahay saaxiibka kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale aynu siin doona fursada oo ay dabaan ku falaqeyn karayaan ciyaarihii la ciyaaray iyo weliba ciyaaraha caawa jira soo dhow waaleykum salaam waraxmatullah wabarakaatu magacigu cabdiraxmaan kuluhu jooga sanca wallahi bushi xalay ay dalsi gaartay waxay u tahay kooxay tottenham iyo p h g ay dhiirigelin u tahay kooxihii halla eber looga soo badiy horena dhammaan way soo wada bixi doonaan caawan waxaa rajeynayaa tottenhamna inay soo baxdo p h g na soo baxdo taasna waxaa ku dhiirigelisa jelsia oo maaragtay xalay halka la aad i aad marka waxaan dhihi karaa xali guusha jalsi ay gaartay waxay dhiirigelin u tahay b g iyo tottenham hotspur ma garata aad iyo aad marka dacwad waxaa rajeynayaa marka in b h g ay soo baxdo tottenham hotspurna ay soo baxdo kuna daydaan jelsea waddada jelsea ay qaaday ay ma garata <laughs> aad iyo aad <laughs> marka waxaan ku leeyaha waa ku salaama saaxib guusha jelsea waxay ka dhignaadiida waxyiri b g tottenham kac fadhiga kaca hal gool waxu waaya saaxibkay aan kaga mahad celinaya saaxibada kale aynu siin doonaa fursadda dabcan ay kaga qeyb qaadan karayaan waa ka inta badan xalay kooxda kubadda cagta bafiga oo hoomkooda ku ciyaaraysa way badiyeen chelsea hoomkooda inkastoo kooxda kubadda cagta b h markaa dabcan ay awey aadayaan laakiin inta badan kooxda kubadda cagta b h kulamada aweyga ah ee la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta bayr munig markaas ay baroon tahayba inta badan gurigooda lagu adkaada lakiin oon arki doono caawa clin impabe iyo weliba kooxda kubadda cagta bayr munig waa kulan inaba dhinacaad yahan saaxibada ayaynu siin doonaa barnaamijka oo ay ka qeyb qaadanayaan balso dhow waa mahadsantahay rashka ayuu farsamo yaqaanka dhamaan asxaabtiga oo u ingiriiska dhammaantiin door wanaagsan saaxiibkayso dhow waa mahadsan tahay magaceedu waa ismaaciil kana soo hadlaayo degmada yaabshid waya saxibka barnamijka o la socotaa barnaamijka aada ula socdaa inkasta eh, aada u xiiso badan tahay caado ciyaaraha la feelaha iyo kuwa xala la feelay horta green boter faa-ido oo isku farsameexa lahayd maadaama labi ewer ku badhiyo teeda kaleentoodna daafacyo oo isdheeli karin oo eersiye xala woo ku qamaadsan alasi karaa lagi eerta oo xala uga badsha ruushiya laga soo noqonaana ma aaminsaneen si ay tahay kulan kuwa horeey aad si caraab ciyaartay si walbaa u gashay si walbaa loo canaaday jelse jelse xalana inay soo noqonayso dadka inta ugu badan mafilay laakiin taageerayaasha dalsi boqol kiiba sideedkii shan way aaminsanaayeen ayadu inay soo laabanayaan kulanka aadna waa kulan aada u xamaasad badan Ehm, eh, ah, oo laleeyahay inkasta neymar ka maqan yahay kooxdan baris caqabad ugu horeysana baris oo isdili jirtana waxay ila tahay aniga inuu neymar ahay caawa inkasta isfahmi doonaan si wanaagsan isku fahmi doonaan keliyan imbambi iyo leonel messi caawana baarisa ku badinayso inkasta waa sii saabaalin naaxisaa mm. baarisa kusoo baxaysa caawa saddex iyo hal marka buu wanaagsan hooya saaxiibka ka mahad sidaa quruxda badan barnamijka kaga qayb qaadatay weli waxaa dhegeysanaysaa barnamijka ciyaarad war k n n saaxiibada ayaynu siin doonaa fursad kale aad iyo so dhow waalaikum salaam barnamijka wala socdaa waa la socdaa aad iyo aad waran noqotay kooxdii ugu horeysay ingiriiska inay usoo gudubtay sideedda xaaladda kooxda kubadda cagta chelsea iyadoo xumeed oo muddooyinkii ugu dambeysay xaaladda si kale ay ahayd caawana bal waran b s g iyo weliba kooxda cagta ee pyre ana xaarada caawa bayr marji inay badiso laakiin galse xaliga kuma faraxsaneyn inay badisno aada iyo aad waayah saaxibkii waan kaga mahad celinayaa saaxibada kale aynu eegeynaa barnaamijkee qaadanaya kuwa fariimahana haddii hali laba aynu eegno maxamed cumar wuxuu leeyahay xalay kooxda kubadda cagta chelsea inay soo baxday ka dhigan tahay sanadkan in wax badan ay islahaan doonaan waxaa rajeynaya ayuu leeyahay sanadkan inuu ku guuleysan doono uefa champions leaga marka saaxiibkan ayaa soo qabanaya sodhow asalaamu calaykum aad iyo aad waa lagu maqlaa so dhow waan dhoway aad iyo aad barnaamijku waa la socotaa ah, a haye so dhow waan dhoway haye bal ka warran xalay jalsi inay wareegaysdee dhamaadka ay u gudubtay sargaalsi ani ma taageero laakiin <laughs> inkastoo ay badisay cawda guulwa ka aad iyo aad aad iyo aad wa ka aad iyo aad jels ma taageero ayuu taagan yahay saaxiibka wa ka aad iyo marka kooxda aan taageerin mar waliba na ku adkaysaa jecesha aad iyo aad marka waa laakiin marka liverpool aa taageerto chelsea wareega sideedamaadka aado xaaladu waa si kale marka arsenal oo james league muddo ugu dambeysay laakiin sanadka soo socda arsenal waa khatar badan taha sanadka soo socda arsenal waxaa waaye james league waa ku jirtaa aad iyo aad boqol kiiba boqol saacabada kale aynu eegeynaa barnamijka qaadanaya soo dhow so ay ku soco haye barnaamijka waa la socotaa haye horta hambali hambaliyan lahay taageerayaasha jalsiga caawa ku cuni jirana c c aan cunijiraa guul sida xala jalsi ay kooxdii ugu dhigtay heshiis aad iyadoo xalay ayadoo algool leeeday xalay gambag cajiil la sameeyey caawana saasa heshiiskiina sameeya waa rajeeyaa waayahay waa kaga mahad celinaya qofka ugu dambeeya ayaan siinaya barnaamijka oo ka qayb qaadanaya aad iyo aad waayahay saaxiibkan qadka ayaa ka go-ay saaxiibka ugu dambeeya aad iyo aad waa kan soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullah barakaatu soo dhow hay barnamijka la socotaa haye marka ciyaartii maxaa ciyaar adag ee soodhe haye marsi ani maxaar seeraha sida badanba haye marka aniga sidkii ahay waa ogta marka koox ingiriisi kala dhisan aniga hadda aad iyo aad aad waxmaka sheegi kara laakiin chelsea aad iyo aad ugu xumay finaalkan waa anaga qaata bada goor waxaa saamid ay ugu dhigday aad iyo aad marka mucaaradka koowaad ana ahay marka xalabaa aad iyo aad ugu xumay haddaan aniga fiirsaba aniga cabdalla iyo dejiyo waa la socda xilliga ee eh, ciyaar faahfaahinta waa ka jirta wallahi isku dhafrinaa dhahay mucaaradaasahay aad eh, iyo aad bal ka warran caawa bayer iyo waxa kubadda cagta eh, Eh, eh, aad ah, iyo todobaadka kale waay aad iyo aad aad iyo aad waa kaa saaxiibka ayaa barnaamijka ugu dambeeyey guud ahaana saaxiibada barnaamijka xeera duurkeynan intan ayaan kusoo gabagabeynana kula